ahmiyadii tawxiidka oo maanta ma arkaysaa oo ka hadlayay iyo dadka maanta ma arkaysaa mutakalimiinta ah qalabka ay maanta ma arkaysaa ay fahamsan yihiin oo muhiimkooda dhanba ay ka dhigeen maanta ma arkaysaa tawxiid arububiya oo badanaa mushrikiintaba ay wada qirsan yihiin iyo makhluuqaadka oo dhan ee dooda waxa ay ka taagan tahay tawxiid ay tahay tiina marka iyagu iska iloobeen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 taas haddii ay ka wadaan sideeda inaan alle wax shabaha aysan jirin oo dhinac walba ka shabaha waa cid odhanaysaba ma lahanoo mushrikiinta xataa waa ogol yihiin laakiin hadday ugu gambanayaan inay sifaatka ay ku anfiyaan oo magacii sifaatka ay anfiyaan oo ay leeyihiin magacaasba haddii loo sugo iyo sifadaas tashbiiha ka dhananaya taas waa midda uu shiiku soo sheegou dhahay wax kastaba waxbay wadaagaan waxna u kala duwan yihiin waxyaala waayinkar wax ka mid daata ah, ahaan in ruuxaas uu jiro daato ahaan ama wujuudka naftiisa ama alqiyaam binafs macnaa inuu qofka nafsadiisa uu cidda ismaamusho ma garan marka waxyaalahaas oo mushtaraga lagu yahay lama inkiri karo marka haddii taas la inkirana tacdiilo alla la baabiyaa ka dhalanaysa wawaaxidun fii afcaali afcaashisa waaxidun kuyo laa shariika lahu ilayhi oo macnaa cid kaloo ta'fiir lama lahan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 baadila ku dhisnaan lahay wax baadil ku dhisanna esh ma joogiyo saasa camalu sheikha oo ka wadaa wahum yaxtajuuna waxay xujaysanayaan calaa daalika arintaas maa yadkuruuna wax xusayn oo min daliili tamaanuc iyo wagayrihaa marka labada ugu ibdaaliya waa laba shay daliilu tamaanuc daliilu tamaanuc iyaga waxay uga jeedaan calaa fard wuxuu ku rumoobi karaa calaa fardi cadmi wujuudi samaawaati walardi laakiin aayaddu maxay ku dhisan tahay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 ay yani lubu macrakat bayna alrusul wa bayn almushrikiin wamacluumun waxaa la ogyahay ana almushrikiina mushrikiinta oo min alcarabi ka mida aladiina bucisa ilayhi muxamedun sal alla alay sl loo soo bixiyey awalan lam yakuunuu inaysan ahan yukhaalifuuna fi hada arrintan oo rabbi wax ikhtiraacday inuu jiro oo rabbi keliya inuu koonkan abuurtma ku khilaafsanayn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 walaakina haaulaa'i kuwaas xataa laftooda yuqiruuna waxay qarnayaan biana allaha alla khaaliqu lcibaadi inuu yahay wa khaaliqu qudratihim qudradoodan abuuray laakiin ficilkay abuurteenay leeyihin marka ma garan ilaahay addoommada asagaa abuuray qudradoodana asagaa abuuree laakiin ficilkay abuurteen saasuu leeyahay wain qaaluu habay yidhaahdeen annahum khaaliquu afcaalihim afcaashooda kuwii abuurtay habay yidhaahdeen hadda rabbi rabbi kaloo la sinan ma sugaayaan wakadalika lfalsafati dadka ahlulfalsafada iyo waabci dadka ahluabeecada oo ila abeeca wax abuurta iyo wanujuumi iyo kuwa xidiga sheegayaalka xidigaha ta'hiirka u leexiya yajcaluuna waxay ka yeelayaan bacda almakhluuqaati makhluuqaadka qaarkood mubdicatan ayadu kii abuurto soo saartay libacdi lumuur umuurta qaarkood kii wax soo saartay fahum maca aliqraari bisaanici ayagoo laakiin allaha saanica wax abuuro qibsan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 mase waxaa la wax adiga muslimka bis a isla wadaagtaan oo aa muslimku muxuu khaas leeyahay marka muslimka waxuu khaas leeyahay waxaa waa tawxiid aluluuhiya marka sabab tawxiid arububiya qaar gaalada ka mida ah waa yaqaanaan tawxiid alasmaa waasifaat qaar gaalada ka mida ah, qayr qadarka waa yaqaanaan midda mushrikiinta aysan ogolayn waa tawxiid aluluuhiya in alla cibaadada loo sugo nacam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 ama wax mumtanac ku ah ama wax jaa'is ku ah ayr wax bini aadamka waajib u ah ama jaa'is u ama mumtanic ku ah waa ka duwan yihiin faina dalika haddii saas ay dhacdo yastalzimu wuxuu kulansanaya aljamca bayna naqiibayni kamaa taqadama oo dhinaca allana in hadha waajib alwujuud iyo jaa-is alwujuud ay u kalanto dhinaca makhluuqana waajib alwujuud iyo ay u marka waa jamcu bayna oo allana la siiyo sifadii makhluuqa makhluuqina sifadii qaaliqa la siiyo marka waxaawey taasna waa jamci bayna naqiibayn nacam wacalima aydan bilcaqli waxaa lagu ogaadoo kale ana kula mawjuudeyni laba shay oo jirto qaa'imayna bianfusihima oo nafsadooda iyagu u uqumo u taagan oo ismaamuli kara falaa budda baynahumaa dhexdooda waa inay taalo min qadrin mushtarakin wax ee ka dhexeeyo waxa ugu yar waa kana kaitifaaqihima maala fii musama lwujuud jiritaanka waxa la yidhaha inay u qumaan waalqiyaama binafs iyo qofku inuu ismaamuli karo ma garan iyo wadaat yani qofku inuu nafsad iyo daato uu leeyahay cid kasta maxay leedahay wanaxwi dalik wa ana nafya daalika arrinta haddii la anfiyo oo qadarka mushtaraka la anfiyo alla laga anfiyo yaqtadii waxaa ka dhalanaya uu keenaya atacdiil almaxd baabi-in oo baraxla oo iska cado inaad alla cadab aad ka soo saartay wa annahu laabudda waxaa kaloo laga maarmaanoo dhahay min ihbaati khasaa'is rububiya nacam rabbi khasaa'istiisa waa in la sugo oo macnaa makhluuq oo gaar leh iyo sifaadkiisa waqad taqadama alkalaamu calaa dalika arrintan waa soo hormarinay marka dadkii oo darsiga oo soo dhaafay muraajaca camal ay u tahay nacam halkaas marka la hamalayo khaladaadku waa sii kala duwan yihiin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 wawasfuhu bida dalika alism nacam qof baa ahlu salaax la baacay oo ahlulfasaad marka nimankaan hadda ahlu tawxiiday la baxeen ma garan ahlu tawxiid haddii ay la baxeen waxa weeye bal waxa weeye maarata yacni ahlu shirki oo tacdiil wa sababtoo ilaahayba subxaana wa tacaala ay baabi'iye sifaatkiisa marka adrajuu nafyi sifaati fii musama tawxiid ayay soo dhex geliyeen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 waa la arki karaa aakhiratuna jismiga sanidka marka mushabihaas ay ku marka kufrigoodii iyo maaragta yani qaladaadkoodii tacdiilkoodii qofkii kasoo soo horjeeda oo sifaatkii alla suga sifatulkalaam qofkii suga ama ru'yatulaakhira qofkii suga ama sifaatkii kale ayay waxay yidhaahdeen waa mushabiho laysa biwaaxid waay tacdiilkoodana waxay ka dhigeen tawxiid waay ma garan nin walba magacoo la bixiraa raafidada intay maaragtay qurun iyo rafli maleegaana ku leeya alfirqatu ahlilxaq iska kaaleeya ma garan qol walba wahaakada ramat libidaa'iha qansallad waay marka wazaada calayhim waxay ku kordhiyeen khulaatu ljahmiya jahmiyadu kuwooda xadgudbay iyo walfalaasifati iyo walqaraamidati arrintaa way ku dareen fanafow asmaa allahi alxusna ayay anfiyeen wa qaaluu waxay dhaheen maqaala qofkeed in allaha caliimun qadiirun casiizun xakiim fahuwa mushabbihun waaye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 waxay ka careen wax xuna ku dhacay macna maalan muctasilada oo kale markay ilaahay sifaadkay u diideen ma garatay jamaadaadi marka ku matalan ilaa qofaan cilmi lahayn iyo qudro lahayn muxuu yahay markaa jaami falaasifadiina waxay ku mataleen amwaadiyay ku mataleen marka ma garatay falaasifadiina marka waxay ku mataleen ayaguna maanta ma arkaysaa waxaa weeye maaragtay waxyaabihii oo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 wa haaulaai kulluhum waqacuu waxay ku dhaceen min jinsi tashbiih xaggiis waxay kaga dhaceen fii maa huwa sharun mimaa faruu minhu waxay ka carareen wax ka shar badan bay ku naceen fa inahum shabbahuu bilmumtanacaat waa qulaadii wey waalmacduumaat waa jahmiyadii wey waaljamaadaat waa muctasiladii firaaran ayagoo ka cararayoo min tashbiihi inay ku shabahaan bizacmihim lahu iyagoo sheeganaya yani si ay sheeganayaan bilaxyaay inay ku shabahaan ayay marka meel xun oo fool xun bay la gashay wamacluumun waxaana la ogyahay ana haadihi sifaati haabitati lilahi sifaatka ilaahay u sugan laa tasbutu lahu uma sugnaanayso calaa xaddi maa tahbutu limakhluuqin asla sida habka ay makhluuq ugu sugan tahay sifada alla uguma sugna marka maxaa adiga marka aad sifada uga cararaysa sifada xataa haddii loo sugo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 falaa fara markaa farqi ma kalahan bayna ibaati daat wa ibaati ifaat waanakadhaifatu farcun can daat qaacidaadkiu markaas kugu soo celinaya faidaa lam yakun hadduusan ahayn fii ibaati daati daatada oo la sugo ibaatu mumaalatin lidawaad dawaada kale markaa sugitaan oo mumaaalaoo daawatooyinka kale gag tahay lam yakun ma ahaanin fii ibaati ifaati ifaatka sugitaankeeda ibaatu mumaalatin lahu in lagu sugitaan oo mumaatalo inuu matalo loo sugayo fii dalika arrinta oo sifaatka sifaatka inay sabahan macnaheeda maaha fa saara waxay ahaadeen haa-ulaai aljahmiya kuwa maanta maarta jahmiya almucadilatu ah yajcaluuna ku yeela haadaa tawxiidan arrintaasi tawxiid ka dhigaaye wahuwa gaayatu tacdiilna weeye wayajcaluuna muqaabila dalika waxay ka dhihiin altashbiih oo tajsiib iyo sanam aad caabudaysaan camal iyo ay ku kufri siinayaan wayusammuuna nufuusahum waxay ku magaceen almuwaxidiina wa hum abcadu can itasawuta mucadiliin waay waxaa laydhaha almujasima caabidu wathan wlmucailuuna caabidu cadam waxaan jirin oo caabudaya subasakiin waa kii ku yidhi bal noo kala cadday ilaahaad caabudaysaan alfarqi maa bayn ilaah bayna almacduub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 lafdu mujmal waa hadal mujmala fain allaha subxaana wa tacaala alle axadun samad waxaa ku dhira macnaha hadday uga jeedaan in alle axadun samad uu yahay samadna hadda waa wixii joof aan lahayn oon kala googo'aynin samad joof aan lahayn lam yalid aan maarata aan dhalin oo qofka cidda dhashaa waa kala googo googo'aysaa walam yulad aan ladhin cid aan ka soo go'in walam yakun lahu kufaan axadun matiil aan lahayn hadday saa uga jeedaan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 maanta ma arkaysaa culugu waxaa shubhatljismi u ahaa iyo taxayuz u ahaa kollay tana waa soo geli karta laakiin kuwaasaa uga haboon iyo wanaxwi dalika min almacaani macaanidii almustalzimati ka dhalanaysa linafyihi alla in la anfiyaba la diidaba ayay ka dhalinayaan ayagu ka ruxaayaan iyo wa tacdiili wax sifaa in laga maarata laga baabi'iyo wayajcaluuna dalika min atawxiidi taasayna tawxiid ka dhigayaan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 sababtagaas gaalada dhan baa waa kuwa inaad tidhaahdo wax kaloo la caabudi karo oo cibaado astaahina ma jiro ila allah allah maaha saba ugu fasirto markaasuu ku islaamay laakiin haddaad tidhaahdo laa ilaha illa hu aad ugu fasir huwa alqaadir cala odwadhaa saasoo ku islaamay laa muslim ma aha waa inaad macnaheeda u sheegto doo carab yaqaan de isagaa fahmaya nacam walow kaana jamiicuhu xaqan xaq hadduu dhammaantiis ahaan lahaa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 haddaad hadda rabbi iyo ilaah isku macno ah ka dhigtid wa adigoo casiis iyo raxiim adigoo ama jabbaar iyo raxiim isku macno ka dhigoo kale mid walbaa macnihiisa khaaskaa horeeya oo ilaahay u munaasaba kamaa dannahu say u maleeyeen man dannahu ciddii malayso min aimati almutakalimiina mutakalimiinta aimadooda ka mida ah. xayu danna markuu u maleeyey ana alilaahiyata ilaahnimaduba hiya alqudratu cala alkhtirac soo saarkii abuurka cidda awoodo wey wa ana man aqarra qofkii qirta bianna allaha huwa alqaadiru cala alikhtiraac alle inuu awood inuu wax soo ikhtiraacdo oo wax abuuro duuna kayrihi isaga maaratay manaa kayrkiisana uusan waxba ikhtiraacad waxba abuuri karin faqad shahida wuxuu ku marqaati kacay an laa ilaaha ilaa hu allah maahan inuusan ilaah kala jiro ka marqaati kacay saas hadduu u haysto arrintaas macnaa waa qalad waayo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 fa huwa ilaahun ku la caabudo waaye bimacnaa ma'luuh oo ilaah macnaa maaragtay yacni ma garatay waa waxay dhahaan faciil bimacnaa mafcuul a waaye nacam laa ilaaha bimacnaa aalif ay ma'luuh saasoo ka wada laa ilaaha ay laa aalif ay laa macbuud nacam saasoo ka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 kulluhu aslu wa farcu cala alghuluwi uu ku dhisan yihiin marka iyo maaragta shabad isaga dhan iyo meelkadhac inuu inta wax u fiirsado shayba uu meeshiisa dhigo malaha laha shirkigaasuu ku tegay ina shirka ladulmun cadiim eh? dulmigana waxaa wadcu shay fii hayri maxallihi munaasib dulmina waxaa ugu weyn cibaadada alla uu iska leeyay inaad cid kale faraha ka saarto sababtoo ah, alla inaad dulmisid dulmka xun lama ah oo cibaadadiisa asagoo iskala cid kale aad wax ka siisu waa ugu weyn nacam waidaa tabayana haddii marka ay kuu caddaatou dhahay ana gaayata maa yuqariruhu haaulaai nudaar kuwaa nudaarinta nudaarinta haaulaai nudaar kuwaan maaragtay ahlu fikirka waayo kuwa aan la nahayn ahlu ihbaati lilqadari oo qadarka ayagu suga oo macnaha weliba kusii mubaalaqoodo markaa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 wamacluumu waxaa laogaya ana haada arrintan huwa taxqiiqu maa amara bihi maa aqara bihi lmushrikuun marka waxaa leeyahay intaasaad aad aadisiine iska dhaaf yacni cawaamu lmuslimiine mustawihii mushrikiinta tawxiidur weli ma aada dhaafinaa lagu leeyahy <laughs> maxaa faalxumo ka weyn marka ninkii dhammaan muslimiinta iska weynaysiyo dhahaya fana aan gaarin waxaa la leeyahay wax aad ordaysoo dhan weli darajatulmushrikiinaa joogtaa ma aada dhaafin Eh, oo tawxiidruya baa joogta tawxiidruya ma aadan u gudbinba ma garan marka ceebta ka weyna maxay tahay subxaan allah eh, arrin aad ceeb u ah qof dhahaya khaasat lkhawaasaan ahay ee markii sharciga uu xukumoo la yidhi anta mustawaaka maa jaawasta mustawa lmushrikiin mushrikiintii booskoodiiaad joogtaa la yidhi ceebka weyn maa jira isagoona awliye alla isku tirinaya marka inuu wax gaaray subxaan allah nacam <clears throat> wuxuu yidhi wamacluumun waxaa laogaya ana hada huwa taxqiiqu maa aqara bihi lmushrikuuna waxa uun xaqijisay waxaweye mushrikiintu waxay qirteenoo min atawxiid oo tawxiid rububiya walaa yasiiru rajulu qofkuna kuma noqonaayo bimujaradi hada tawxiidi musliman kuma noqonaayo fadlan can an yakuuna inuu noqdo iskaba dhaafa shiikhaaba sheegee weliyan lilaahi weli oo maanta maalkaas ilaahay ou leeyahay oo min saadaati lwliyaai owliyada saadada inuu kamid mid noqdee mushrikiintii booskeediiba ma aada dhaafinaa lagu leeyahay cawaamta iska dhaaf muslimiinta inaad gaarto inaad ooliyo noqoto iska dhaafe marxalatulmushrikiina weli taagan tahay wa koox oo min ahli tasawufi ka mida ah iyo walmacrifati kuwa sheeganaya yuqiruuna waxay qiranayaan hada tawxiida waa tawxiidka oo rububiya oo fanihii maca ihbaati sifaat ayagoo sifaat ka sugaaya kuwaan wax yar maarata sifaadkiibay sugeen fayafnuuna waxay ku baaba'ayaan ay ku fii tawxiid arububiya maca ihbaati khaaliqi lilcaalam caalamka iyagoo khaaliq u sugaaya almubaayin limakhluuqaati makhluuqaadkiisa ka dhex baxsan oo culuwi iyo waxaasay sugaaya laakiin kuwa inkaar qabaa yimido wa aakharuuna kuwa kale yadumuuna haada midkan fanahan oo waalida oo marxalatu tawxiid lmushrikiin ah ee tawxiiddii muwaxidiinta aan caamada xataa aan gaarin yadumuuna haadaa waxay ku darayaan ilaa nafyi sifaati sifaatkii anfiyeen marka waa laba cog mushrikiinta marka waa ka liitaan mushrikiintu tawxiid rubi yaqaaneen sifaatkana waa isugu jiran maca alqadar kuwaan xagga tawxiid rububiya mushrikiina la daraja joogaan tawxiid uluhiya maba gaarinba baab ugama bixi soomaa haddana cudurka ay kusii darsanoo mushrikiinta ay dheer yihiinoo sifaadkiiba ay jiraan marka marka mushrikiintu waa kasii dib dhaceen marka nacam ayaguna caarifiinay isku haystaan nacam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 wayaquulu biljabri jabarna waa dhihi jirwaa oran jiray iyo irjaa waxoo maanta ma arkaysaa mid ah oo jabrigu waxaa waaye inuu qofku maanta ma arkaysaa jabrigaa laba kale ah jabriga jahmiyada oo qofka uu yidhaahdo maaragta yani qofkaan wax ikhtiyaaraba ma lahe mila xarakati almurtac iyo jabriga ashcariyadu waxba aan dhaamin markii la dhiriniriyo la taxaqiijo ee kasab ay ku magacaabeen qofka camalkiisa laakiin marka dambe isku meel bay tegayaan fahada taxqiiqu qowli jahm jahm xaqiiqadiisa waayo inuu sifaadkiina inkiray qadarkiina maanta ma arkaysa mubaalaqo uu ku sameeyo xaggii sharcigii iyo acmaasha marka ayuu daciifinaya ilaa jabrigu wuxuu daciifinayaa dhinaca acmaasha awaamirta iyo nawaahida ayuu daciifinaya fahada taxqiiqu qowli jahm jahm qowlkiisa markii la xaqiijiyo oo la dherindhiriyo waa taas weeye laakiin isagu hadde maadaama sharcii waxbuu ka rumaysan yaho idaa abata almra wannahy amarkii iyo nahyiga haddii uu sugo wahawaab waalciqaab uu sugo aakharadii faaraqa almushrikiina mushrikiintii wuu ka dhex baxay min hada alwejhi dhinacaas laakiin dhinacii kale oo tawxiid rubiya bis aha waa ku dhex jira soo maa walaakina jahman dhinac kaloo hadde waxaa leey midii uu ku roonaa oo amarkii iyo nahyigana waxaa baabi'inayo irjaha laftiisa